u kitaab yahay kitaabu lwasaaya dardaaranada ayuu kitaabkan u kitaab yahay wasiyada ama wasaaya waa jamcu wasiya hadiyatun hadaaya oo kale waa hadiyatun waa mufradkii hadaayana waa jamci wasiyatu waa mufradkii wasaayana waa jamci kitaabu lwasaaya dardaaranada waa dardaaran iyo dardaaranna oo dhowr muxuu ahaa badan qaar badan marka wixii ku soo arorayuu baabkan u baab yahay dardaaranka marka xagga sharciga waxaa la yidhahdaa cahdun khaasun mudaafun ilaa maa bacda almowt waqad yasxabuhu اtabaruc waxaa la yidhahdaa cahdun waa ballan iyo ogaal qof wax muxuu ahaa loo ogaado oo la yihahdo hebel baa waxaa iskala kaas oo mudaafun loo tiiriyey ilaa maa bacda almowt markuu qofka dhintay kadib loo tiiriyey marka sideedaba wasiyada asal ahaan ama sharci ahaan waa qof in wax loo ogaado ama wax loo tiiriyo ama wax la siiyo laakiin ku xiran bacda mowti alwasiy qofka dardaarma ama almuusi qofka dardaarma markuu dhinta kadib waqad yasxabuhu tabaruc waxaa dhici karta marka in deeq ay la socoto wasiyadaas mararka qaar waxaa laga yaaba qofka xuquuqdii lagu lahaa iyo waxaa weeyaan eh, dardaaran caadi iyo inuu ka tago oo qoro laakiin mararka qaar waxaa la soconaysa tabaruc inuu dadkii uu ka tagay oonan warasada ahayn uu deeq muxuu ahaa u deeqo ayaa la socon karta weyaan marka wasiyada waa haabitun bilkitaab wahaabit bاsuna wahaabit biاlijmac kitaabka ilaahay subxana wa tacala markuu ka hadlayey irثiga iyo dhaxalka wuxuu leey min bacdi wasiyati tuusuuna biha min bacdi wasiyati dardaaran kadib oo tuusuuna biha dardaarantaan marka dhaxalka wuxuu imaanaya dardaaran kadib dardaarankaas marka waa noo imaan doona siduu noqon doono sidoo kale sunada nabigeena salى اllahu alayhi wali waslm xadiidka noo imaan doona oo mashhuurka ah oo sacd ibn abi waqaas radia allahu taala arda uu nabigeena calayhi salaat salaam uu u sheegay inuu dardaarmo weliba inta uu dardaarmi lahaana uu nabiga u xadiday oo ulu ugu xadiday ayadna waa sunnada nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam tan saddexaad u dambaysana ajmacu alculamaa ummadda waxay ku ijmacday iyo culimadeeda in ay bannaan tahay in qofka uu xoolihii uu ka tagaayey uu ka dardaarmo qeyb ka mid ah marka sida awgeed wasiyada marka waa harci waa sharci weeyaan kitaab اwasaaya dardaaranada la dardaarmo ayuu kitaabkan u kitaab yahay baabka koobaad baab اkaraahiyati fii taakhiiri اwasiyati baabu اkaraahiyati karaahiyad iyo nicid la naca fii taakhiiri wasiyati dardaaranka in dib loo dhigo nicitaan la naca amaba karaahiye kusoo aroortay ayuu baabkan u baab yahay in laga haboon yahay oo qofka inuu dardaarankiisa dib u dhigo uusan dardaarmin inay karaahiya tahay ayuu baabkan u baab yahay saddex kun lix boqol iyo kow iyo tobanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alي mt abarna axmed bn xarb aلطa'i waa saduuq qaala xadaثana moxamed ibn fudayl waa iqaة xaafiظ shiiciyu waa adabi maxamed fr adabi fudayl adabi can cumaara cumaara ibn اqacqac adabi waa iqaة arsla can mascuud can abi zurca ibn camr albajli waa iqa can abi hurayrata saxaabigaa taqanin waa abu hurayra cabdiraxman sakr dowsi rawiyat اislaam radia allahu tacala anhu arda qala wuxu abu hurayra jaaa rajula baa u yimid ila nabi nabig sal slm faqaala kadibna wuxuu yidhi yaa rasul rasuulka allow ayu sadaqatin sadaqateedeeba acdamu weynaan badan ajran xagga ajarka weynaan badan sadaqa lala baxa tee u weynaan badan qaala wuxuu yidhi nabigana sal l slm an tasadaqa waa inaad sadaqaysato oo sadaqa la baxdo wa anta adigana saxiixun aad caafimaadkaada taam yahay ood caafimaad qabta kow shaxiixun aadna fara adaygaysa ood waxaa weyaan xoolahan inay kaa baxaan ay ku dhibays inaad sadaqaysata weyaan tan saddexaadna takhsha alfaqra faqiirnimona waad ka baqaysaa oo in muxuu ahaa xogaha yaroo gacantaada ku jira ay ku dhaafaan waad ka baqi wa ta'malu albaqaa inaad sii baaqi noqotod adduunkan muddo dheer joogtana waad rajaynaysaa riwaayaad kale waxay edato ta'malu alghina hodannimona waad qudaraynaysaa xilligaas marka ay saddexdaa shay ama afartaa shay ay iskugu kaa yimaadeen xilligaas ayaa sadaqa lala ugu qiimo badan tan koobaad caafimaadkaada waa taam oo maanta maad beri dhibataa ismali inkastoo laga yaabo mid xanuun ah, muddo sariir saarna oo nool mid waxaa weeyaan eh, eh, jirana oo nool in mid caafimaadkiisa oo boqol kiiba boqol ah uu taga in badan aan aragnay waxaa weyaan odna aragteen tan labaadna qofka uu wixii ku far adaygi wixii aad uma badno wax yacni aan badnayn intii wuxuu leeya may ku dhaafaan kuwan tan saddexaadna waxaa weeyaan faqiirnimana uu ka baqaya qofki tan afaraadna inuu hodannimo gaaro ama inuu sii baaqi noqdana wuu rajaynaya afartaas xaalad markay timaado oo qofka markaas xoolahu ku dhagaa haaliban u fiirsada qofka markuu da yar yahay inuu waxaan meelaha ay wax ku habooyin ku bixiyo waa yarta waxaa laga yaabaa iska baashaal iyo cantarabaqash iyo meele mubadernimo iyo inuu xoolaha ku sayro waa laga yaaba qof markuu aad dayari laakiin howlaha khayraadka iyo masaajida la dhisa iyo madaarisa la dhisaa iyo agoona la kafaalo qaada baabkaas iyo qofkaas da-da yar wax badanna gacanta ay ugu jirin sidoo kalena waxaa weeyaan caafimaadkiisana uu boqol boqol yahay inuu hodannimo gaaro adduunkan uu gacanta ku dhagana aad u rajayna inaad waxaan yar dhaafaana ka baqi da-yaradii loola socota la socda xilligaas ma deeqsi nimo badno waxaa laga yaaba mararka qaar inuu meelo kale kuma bedero laakiin khayrka uma uma badna ilaa man raxima rabbuk laakiin qofku markuu marba afartan kor u dhaafo afartan aad sanka ka bixiyo meeshuu sarraysuu gaaray mot qimadii kadibna wuxuu bilaabay noqoshuu bilaabay halkaas saas usoo hooyanaya usoo hoobanaya marka wixii gacantiisa ku jiro inta badan waxaa laga yaabaa inuu ku deeqo wixii khayr waliba dhanka ilaahay u dhoweyna ayaa laga yaba aduu ilahay khayr doona subxana wa tacaala marka sadaqa waxaa ugu khayr badan an tasadaqa inaad sadaqaysato wa anta adigana saxiixun caafimaad qabtid shaxiixun aad ku fara adeegaysa xoolihii takhsha alfaqra faqiirnima aad ka baqaysid wa ta'mulu albaqaa inaad baaqi noqotor aad rajaynaysa walaa tumhil ha sugin oo ha u kaadinin xoolihii bixintoodii xataa idaa balaqat goortii ay gaarto alxuquuma naftii halkaas xawlimariidka ay gaarto oy qara tiraahda kadibna qulta aad tirahda lifulaan hebel kada hebel inta la siiyooy waqad kaana lifulaan eh, kada lifulaan waqad kaana waxaa u sugnaa lifulaan hebelna intaas maxaa u sugnaatay ama hal inaad tirahdo ood xaaladaas aad dhawaaqdo macno ma ayuu nabig sal allahu alayhi waali wasalam ama waa laga haboon yahay xadii saddex kun lix boqol iyo toban iyo labaad waa xadii saxiix qala imam alي ramt abarna hanaad ibn sari abu sari wahiqa can abi mucaawiya maxamed bin khasmin dariir wahiqatu axfad nas xadiid acmash waqad yahimu fi xadiidi hayri can abi mucaawiya weyaani can ilacmash waa imaamka ataqanin can ibrahim eh, ataymi ibrahim ataymi waxaa weeyaan wahiqat nusr waydalis can xaari ibn suweyd atamimi wahiqat tabt can cabdilahi bni mascuudi radi allahu ta abdlai bn mascuud qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal slm xadiidkan aada loo dhegeysto ayukum kineeba maalu waariihi qofka isaga dhexla xoolihiisa axabu la kalgaceylo badanya ileyhi xaggiisa min maalihi maalkiisa midkiineeba canugaaga xoolihiisa iyo gabadhaada xoolaheeda iyo walaalkaa xoolihiisa iyo walaasha xoolaheeda iyo aabbaha xoolaha uu leeyahay iyo waxaa hooyada xoolaha ay leeyihiin iyo xoolaha adiga milkigaaga ah kineeba jecel maalka dadkaas kale su-aashaasaa laisweydiiy dadka ku dhexla xoolahooda ayaga ay goonidu leeyihiin iyo kuwaaga yaad aad uga danqani oo jecesha qaalu waxay yidhan ya rasu rsulka allow maa mina anaga nagama mid ma ahan min axadin qof ilaa hadduu naga mid yahay maaluhu xoolihiis isaga hantid uu leeyahay ayaa axabu la kalgacaylo badan ilaahi xaggiisa min maali waarifihi qofkuu dhexla ama qofka dhexli lahaa xoolihiis walaalka waaa laga olihiis inaad yani addan ka gelin kuwaada waad ku far adaygi waadna ku dadaali waad kobcini qaala rasu rasulka wuxuu yihi sala allahu alayhi waali wasalam iclamuu war waxaad ogaataan annahu shaniye laysa ma ahan minkum adinka min axadin qof ilaa hadduu jiro maalu waariihi kan isaga dhexlaa xoolihiisa ayaa axabu la kalgacaylo badan yahi ilaahi xaggiisa min maalihi maalkiisa arrinta aad diidaysaan waad wada qabtaan kulligiin sidaasaa tihiin soomaa dihin maalkanaga ayaan ka jecelna adinka cagsi aad samaynaysaano maalka aad jeceshihiin waa maalka dadka idin dhexli lahaa saasuu nabig sal allahu alayhi waali wasalam kow maaluka adi xoolahaada maa qadamta waxaad horumarsata weeyaan wa maalu waariika qofku dhexlaa xoolihiisana maa akharta waxaad dibdhigta weyaan intaas weyaan aqiiqada waa noocaas xadii saddex kun lix boqol toban iyo tobaniyo saddexaad waa xadii saxiixa ah. qala imam النasي alي رamat ل abarna cmr ibn cali falas wa iqaة xaafiظ qala xadaثna yaxya bn sacid الqaطaan wa iqaة tabtun xuja qala xadaثna shucba waa imaamkii can qataada ibn dacamd sanusi اbصri wa iqaة tabtun yursil yudlis can muطarif ibn cabdillahi shakhiir alcaamiri wa iqaة caabid faadil can abihi abihiis cabdulahi ibn shakhiir alcaamiri اxarashi oo صaxaabiya radia اllahu taala arda raxima jamic ruwaat can الnabi nabig wxu ka sal sl qa nabigeen wuxuu yidhi alhaakum اtakaauru xataa zurtum اlmaqaabir ayadaasu nabig a sal slm alhaakum waxaa idin mashquuliyey oo idin muxuu ahaa wakhtigiina qaatay atakaaur inaad xoolaha badintooda ku tartantaan oo hebela iga xoolo badan anaa ka xoolo badan haakada takaaur xoolo basashada inaad isugu faantaan xataa zurtum اlmaqaabir ilaa aad qubuurta ka gashaan ood ka dhimataan ka dhimataan saas unbaad muxuu ahanaysaan qaala wuxuu yidhi nabigeen sal sl mrkuu ayadda fasiray yaquul wuxuu leey ibnu aadam in aadan oo bini aadamka annaga aan ka midna weeyaane wuxuu leeyahay maali maali war xoolahaygi xoolahaygi oolahaygi xoolahaygi saasuu dhawaaqaya wa inamaa in kale maahani maaluka xoolahaada maa kuwii weeyaan akalta aad cuntay oo fa afnayta aad dhammaysay waad liqday waa cuntay waa labisatay waad hakada akalta faafnayta waad cuntay ama ciyaalkaada cuneen ama reerkaaga cuneen haakada waxaad cuntay weyaan ood muxuu ahaa dhammaysay aw amaba labista aad xiratay oo fa ablayta aad dhammaysatay ood baali ka dhigtay maradii aad ka baxday aw amaba tasadaqta aad sadaqaysatay oo fa amdayta aad socodsiisay ood hormarsatay bas maal kale ood leeda maba jiro maalkaada waa wixi aad cuntay yani adduunka bini aadamka wainahu lixubi اkhayl shadiid qof waxaad arkaysaa waa yeela oo boqol sano sanka saaray marna waa inkaga sheegay qisada iyado qisa ka dhacday riyaad oo nin bangi ka shaqaynaya iga warramay yacnii xataa socodkii adhiba qofka ma socon karo balaayiina balaayinna wuu hayaa hal meel oo goob khayra ah, oo asaga magaciisa gooni ahaan waa laga yaaba qofki inuu muxuu aha tabarucaad kale waxgeliyey hal goob holle hebel ayaa muxuu ahaa markuu dhintay ka tega masjidkaanuu dhisay agoontan gurigaana u dhisay waxaanu ka faala qaaday wahaakada waa imtixaan bini aadamka waa ilaahay markuu ka warramay wuxuu le wa lixubbi اlkhayri la shadiid la shadiid xoolo jacaylka ibni aadamka waa mid ku daran ayuu rabbi le subxana wa tacaala abadan haka yaabin waa imtixaan ilaa ad qof ka dhinta waa wadaya xadiidka saddex kun lix boqol iyo toban iyo afaraad waa daciif qala aimam النasي alيه mat abarna mxamed بn bashar bndar iqaة xaafiظ qala xadaثna mxamed ibnu jacfar gundar wa iqaة saxix اkitab qala xadaثna shucba wa imamki qala samictu aba isxaaq الsabici anahu aba isxaaq wa iqaة caabidu اkhtalطa fi akhirihi samic wuxuu ka maqlay aba xabibata abu xabiiba aلطa'i waa maqbuul qala wuxu yhi abu xabiiba awsaa rajulu nin baa wuxuu ka dardaarmay bidanaaniira shilyaala ama shilimaad dahab ah fii sabiila jidka all lagu bixiy ayuu ka dardaarmay fasuila abudarda abudarda ee arrinka wax laga weydiiyey faxadaa can nabi nabig wuxuu ka shegay sal l slm annahu nabigeena qaala inuu yidhi maalu ladii qofkii su yuctiqu xurayna aw yatasadaqu sadaqaysana cinda mowti markuu dhimani maalu ladii qof oo kale wa yuhdii hadiye la baxaya oo muxuu ahaa cunno dad siini bacda maa yashbac markuu dherga kadib xadiidka laakiin waa daciif oo ibda binafsika uma man tacuulu ayaaba jirta soo maaha ceeb ma ahan sidoo kale waxaa weeyaan wasiyadana waa sharciyo inkasta oo markay fadli badanta ay tahay iyo bixinta wa anta صaxiixun shaxiixun takhsha alfaqra watamalu albaqaa watamalu hina watamulu albaqaa walghina xadiidka saddex kun lix boqol iyo toban iyo shanaad waa xadiid saxiix akhbarna ayuu yihi imam nasaai akhbarana qutayb bn saciid qaala xadaثana alfudayl ibn ciyaad الtamimi wa iqaة caabid imaam can cubaydillahi bni cumar alcumari wa iqaة tabt can naafic mawla cbdillah bn بن waa iqa can ibn cumar radi allahu taala anuma qal cbdillahi bn cumar qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal l slm maalu اladii maa xaqu mri'in qof xaqii ma ahanin i garti muslimin ee muslima lahu isaga ay e u sugnaaday shayun shay uu u sugnaaday lahu isaga e u sugnaaday shayun shay yuusaa bihi la dardaarmo an yabiita inuu barya leylatayn laba habeen ilaa wasiyatu wasiyadiis inay ahaato mooyane yani xaq ma ahan garna ma ahan dawna ma ahan qof muslima ah oo wax laga dardaarma oo hanti ah amaba xaqa ah, oo agtiisa ay ahaatay ilaa haddii uu jiro wasiyadiisa waa inay ahaato mid qoran horaan waan uga hadalnayo wasiyadaha lagu dadaalo xaaladaha waxaa aad u tiro batay beryahan mowdka kaflada ayaa aad u tiro batay sidaa weyaan waayahay xadiid saddex kun lix boqol iyo toban iyo lixaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasai alي mt abarna maxamed bn slmt almuraadi wahiqatu dabt qaala xadaثna ibn qasim cbdiraحman qasim cutaqi wahiqatu can malik ibn anas bn alhijra can naafic bni cumar ana rasul rasul sal sl qal rsulkan wuxuu yidhi maa xaqu mri'in qof xaqii ma ahan muslimin ee muslima lahu u sugnaaday shayan shay yuusaa fiihi la dardaarmo yabiitu u barya leylatayni ilaa hadduu jiro wasiyatu wasiyadiis maktuubatun cindahu ha ahaato weyaan ama inay ahaato mooyane xadii saddex kun lix boqol iyo toban iyo toddobaad qala imaam abarna mxamed ibn xaatim ibn nucaym almarwasi waa iqa qaala xadaana xibaan ibn muusa sulami xabaan mis xibaan asulami waa iqa qaala ambana cabdulaahi ibn mubaarak waa imaamkii n can ibn cawn wa cabdulahi bn cawn almuzani waa iqatu tabtun faadil can naafic can ibni cumar qowlahu yani xadiidkii hore oo maa xaqu mri'in muslimi lahu shayin yuusa fiihi yabiitu leylatayn ilaa wasiyatu eh, maktuubat cindah xadiidkaas laftirkiisa ayuu mowquuf ahaan u sheegay nabiga uma kor yeelin sala allahu calayhi waaalih wasalam qowlahu bimacnaa mowquuf calayhi weyaan laakiin waxba uma dhibaysa xadiidka maxaa yeele axaadiista rag badan oo kale ayaa cabdullahi bin cumar nabigeen inuu kor yeelay soo wariyeen oo noo soo sheegeen sidaa weyaan waa yahay oo ragga ataqaanta fiiri maxamed bin salama iyo cabdiraxmaan qasim cutaqi iyo maalik ibn anas iyo naafic ibni cumar ma raggaasa rag muxuu aha warkooda kadibna ana rasuul wa xadiidka saddex kun lix boqol iyo toban iyo sideedaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nas alay mat abaranii aw akhbarana yunis ibn cabdillah asadfi waa iqa qaala ambana ibn wahb cabdillahi ibn wahb almasri waa iqatun faqiih caabidun xaafid qال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي وثقة عن شاب الزهري قال ابن شهاب فإن سالما سالم بن عبد الله بن عمر وثقة فقيه أخبرني وحي ورمي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي نبينا صلى الله عليه وسلم قال نبينا إنه يري ما حق امرئ qof xaqii ma ahanin muslimin ee muslima tamuru ay marta calayhi isaga korkiisa alaau layaalin saddex habeen labadina waa muxuu ahayna waa la mid ilaa haddii uu jiro wa ha ahaata weyaan saas weyaan qaala cbdullahi bn cumar wuxuu yidhi mama soo marin calaya mud samictu goortii aan maq laga bilaaba rasul rasulka sal slm qaala inuu yidhi daalika arrinkaas ilaa haddii ay soo marta waa cindii agtayda wasiyatii wasiyada ahaatay oo wasiyadaydu ay tallaaba weli ima soo marin ayuu leeyahay maa marat calaya mud samictu maa marat calaya saddexda ima soo marin waa abcan xadiiska kun lix boqol toban iyo sagaalaad waa xadiis saxiixa qala imam a barna mxamed ibnu yaxya ibn wasiir ibn sulaymaan atujibi waa iqa qaala samictu xakman ibn wahab qaala ahbaranii cabdulah ibn wahb ninka hore yunis ibn yaziid alayli waa iqa wa camr ibn xaariث alanصari waa iqatun faqihun xaafid can shaabi zuhri can saari bn cabdilahi bn cumar can abihi cabdilahi bn cumar can rasul rasulka wuxuu kr sal slam qal rasulka inuu yidhi maa xaqu mri'in qof xaqiimahan muslimin ee muslima lahu usugnaa shayan shay yuusa fiihi la dardaarmo oo fa yabiitu u barya alaaa layaalin ilaa haddii uu jiro oo taana ay jirto wasiyatu wasiyadiisa cinda agtiisa maktuubatun mid qoran inay ahaato halawsan nebi waa baab kale baabun intaas waxaan ugu soo baxnay intii hore in dardaaranka lagu dadaalo war dardaaranka lagu dadaalo inteenna hadda su-aala la isweydiin intaana ka gudbin ka hore inteenna halkaan fadhino alabata cilmiga iyo akhyaarta iyo culimada ah iyay u qorantana wasiyadiisu hadda haddii hadda ay meeshaan asagoo fadhiya ay kow ka dhahdo ka baxdo waxaa weeyaan gurigiisa looga tegi akhyaarey ya sheekh may waa rabaa uh, badna iyo lama rabo yaraanba aa la rabaa mxuu ahaa inaan bogta axaadiiska dul marno oo waxbana aan ma soconays yay u qoran intaynan bidax dhankan bidaxda allah ibaarak fiik akramaka alkariim haye akhyaarta dhankan kala waa badbaadiya qolyahan nin baa badbaadiyey ya sheekh aniga may aniga su-aasha lima weydiin adiga an weydiin <laughs> su-aasha ragay ku socota aniga u socota marka <laughs> ana waa li weydiin karaa oo aniga waa li weydiin karaa waxaa weeyaan laakin de haddii rag garab aan heli lahaa waxun sheegi laha lakin garab booqda meesha marka macnaheeda waxaa weeyaan diyaar ma nihin aniga laga bilaabo dhammaanteen diyaar ma nihin sida dhabta ah diyaar ma nihin qof xaadiistan ay dul marayso oo mari oo mari oo mari adduun waad aragteen bal inta dayn lagugu fiiri intaad wax ku leeda fiiri inta xuquuq ay dhexmaraan eeg inta waxaa weya telefoonkaada inta lacag lagu soo diro qof hebel u gudbi lagu leeyahy fiiri intaad dukaan soo marto warnihi waxbaa iga yar kharibane saddexda koriisoo hormari aad leeda ka qaadana bal fiiri yacni wa waxaasoo dhan wixi saas ay isku yihiin cid taqaano habay yaraata maanta allah xaaskaadaan aqoonin walaa ilmahaadaan aqoonin walaa qariibkaadaan aqoonin marka wax uun garan kara waa ina waraaqdaas ay ku qoranta bes ikhwaani arrinta ayada muxuu ahaa ha loo dhaqaaqo arrintaa ha loo dhaqaaqo arrintaas ayada ah wax badan oo badan oo badan oo laga yaabo xitaa kabaswaqaad toban shilin oo lagaa bixin lahaa oo lagugu lahaa darteeda laga yaabaa jannada in lagaaga xarimo oo lagu gubaa laga yaabaa lagaana bixin lahaa toban shilin ama boqol shilin ka warrama xadiidka waad garanaysaan ninkii saxaabiga ahaa alaana barada jilduhu ma xasuustaan hadda ayuu muxuu jirkiisa qaboobay waa dhowr shil ma ahayn saddex shil ahayn oo fida oo ninkii ah, ka damiintay saxaabiga jahiilka abu alxa somayn marka mawduucaas ayaan fududaysan jasakum allah khayran dhammaanteen aniga laga bilaabo iyo dhammaantiinba hal awsa nebiyu hal awsaa miyuu dardaarmay annabiya nabigeena sala allahu alayh waali w xoola uu nabigeena ka tagay uu ka dardaarmay miyaa jiray ama xaq uu ka dardaarmay waa xadiiska saddex kun lix boqol iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nas alي aqbarna ismail mascuud aljaxdari wa iqaة faadil qala xadaثna khalid bn xad hujaymi wa iqaة tabt qala xadaثna malik malik ibnu miqwal abu cabdilahi اkufi abu cabdilahi اlkufi wa iqaة habt qala xadaثna طلxa ibn musرif alyamaami wاlkufi wa iqaة waxaa weeyaan qari fadil ismaaciil mascuud اjaxdari waa iqa iqatun faadil maaha waa iqa waa yahay qaala saaltu waxaan weydiiyey bna abi awfa cabdullahi bn abi awfa aslami oo saxaabi ahaa radia allahu taala arda ayaa waxaan weydiiyey awsaa ay awsaa miyuu dardaarmay rasul rasulka al miyuu dardaarmay oo xoolo uu ka tagay oo xoolo fulaan saa hala yeel oo hebel intaa la siiyo u dhahay miyaa jira qaala wuxuu yidhi laa maya qultu waxaan ihi kayfa sideebaa kutiba cala lmuslimiina kutiba qof qoranta sheega kataba kutiba haddii la yidhaahda sidee loogu waajib yeelay ama loogu jideeyey cala muslimiinta alwasiya ay noqonaysaa haddii ay kataba siduu u qoray ama ugu farad yeelay ugu waajib yeelay amaba ugu jideeyey cala lmuslimiin wasiya taasna waa noqon karta oo nabiga loo tiriyo kayfa sideebaa kataba uu nabiga ugu waajib yeelay amaba uu ugu jideeyey wasiyadii cala lmuslimiina muslimiinta alwasiyata wasiyadii qaala wuxuu yidhi awsaa nabiga wuxuu ku dardaarmay dardaarankiisa waxaa bikitaab illaah oo nabigeena sooma dhihin sala allahu calayhi waali wasalam taraktu fiikum maa in tamasaktum bihi lan tadiluu kitaab allah soo madhi nabig sal slm marka wasiyadaas halkaas nabigana dardaarankiisa adduun kama dardaarmino kamana tegini wuxuu ka dardaarmay kitaabka allah subxana wa tacala iyo sunnadiisa sala allahu calayhi wa aalihi wasalam laakiin mara qaar waxaa lisweydiin karaa nabigeena dumarku ka dardaarmay annisa annisa ama malakta imaanukum asala salaada nabigu ka dardaarmay soo maaha marka taas ayada waa kitaabkii sunada ay qayb ka tago kama baxsana kama baxsana saa weeyaan xadيث saddex kun lix boqol iyo ko iyo labaatanaad waa xadيث صaxiixa qaala الimaam النasائي عليه رحمة الله محمد بن رافع الqshيري wa ثiqة qala xadثna يحيى بن aadم wa ثiqة فاضل qala xadثna mفضل بن مhلhل السعدي wa ثiqة habt النبيل an الأcmش xadiidka uu taxwiil imaamku anba'na imam النasائي weeyaan محamed بن clى abu krayb alhamdani wa ثiqة xaafiظ وأحmed بن xرب الطائي wa صدوq qaala waxay yihahdeen xadثna abu معaawiية محamed khالد بن ضرير wa ثiqة أxفظ nas لxadيث الأcmش وadyhim في xadiiثi غayri can الأcmش can shaqiiq ibn سلمة الأسدي wa ثiqة can masruuq ibn أجدع masruuq ibn أجدع wa ثiqaة فقيه sooma mkhadرم نعم can caiشha أم المؤمiنiin radي الlahu taعalى an arضاha qaalat waxay tir mna caiشha maa taraka rasu rasulka kama tegin sal slm dinaaran shilin dahab ah walaa dirhaman shilin fidaa kama tegin walaa shaata neef arina kama tegin walaa baciin ritina kama tegin walaa awsaa bishayin wuxuu ka dardaarmayna ma jiraan ayuu ay leedahay umuna caaisha radia allahu tacala canhu ardaaha nabigeenna markuu dhimanaya xoolo kama tegin sidaa weyaan xadid saddex kun lix boqol iyo laba iyo labaatanaad marka qofka dus xoolo ka tegin muxuu dardaarmi xadiidka laba kun saddex boqol midka lamaba dhaxlo oo ambiyada haddii ay balaayiin ka tagaan hata wixay ka tagaan waa sadaqa lama dhaxlo ambiyada ilahi waa saa weyaan xadid saddex kun lix boqol iyo laba iyo labaatanaad waa xadii saxiixa waxyaabaha loo dhexyahin maxaa ka mid a ah? xikam badan baa ku jirta xikamta aadka u badan oo ku jirta waxaa ka mid ah haddii qofkan nabinimo ilahay uu soo diray subxaana wa tacaala awlaad ayuu leeyahay wa ka tegi soo saa maaha haddii marka ninkan adduunya doon uu yahay awlaadiisu addunyada xashiin lahay sooma qof dhimana oo hadduu balaayin ka tagay iyo wax kalba ka tagana canugiisa uusan dhexlaynin ka warran oy gabadhiisa dhexlaynin aad gaaray iyo diintan xaqnimada iyo dabka sheegitaanka xataa qofka uusan u baahnayn adilo kale inuu raadiyo habdhaqanka nabigeena sal allahu alayhi waali waslm basa kugu filan habdhaqankiisa tanaa ka mid a inuu muxuu ahaa laa nuurau maa taraknaahu sadaqa inuu nabiga sal annagana lama dhaxlo waxaan ka tagan waa sadaqa qodob waa qodobkaas qodobka labaad nabigeena sal slm qur'anka waa lagu canaantay cabasa watawalla an jaa'ahu lacma wamaa yudrika lacalahu yazaka aw ydakru fatnfacu dikra ama man istaqna faanta low tasadq wama calayka alaa yazaka wama man jaaka yasca wayakhsha faanta canhu talaha ayaa lagu yihi nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam marka arrinkaas noocaas ah oo nabigeenna lagu canantay haddii uusan xaq ahayn dhab ahayn miyuu bananka soo dhigi laha canaantiisa ummadda ilaa qiyama sa la akhriyo diyar waa fiiriya waxaa kaloo ka mid ah in nabigeena sala allahu alayhi waali wasalam sidoo kale zayd falama qadaa zaydu minha waطaran zawajnaakaha waxaa ka horeeyey ama uu rabbi ka hadlay subxaana watacaala watubdi waxaa weeyaan maya watukfii fii nafsika watukfii fii nafsika ma allahu mubdih naftaada waxaad ku qarinaysay wuxuu rabbi subxana wa tacaala uu banaanka soo dhigi doono marka waa la kashif soomaa nabiga wuxuu qalbigiisa ku hayay ayaa banaanka la keeno ayaan lagu sheegay hadduu maanta muftari amaba been abuurana amaba uu adduunya doon yahay cid kale oo muxuu ahaa ayaddaas dadka u bandhigi kartamiyaa jirta waa maya marka amilada noocaas waa waxaan la koobi karin marka qofka xaqdoonka ah wuxuu garan karaa inuu nebi maxamed xaqi sal lla slam ficilkiisa iyo habdhaqankiisa iyo noloshiisa bes haduu fiiriyo ataa uusan aayad kale iyo xadiis kale fiirin oo habka dhaqanka iyo siduu ammaanada gudanayay siduu naftiisa mxuu ahaa cadaalad ugu samaynay siduu muminiinta ugu murgaayey ehelkiisa wa ka daran ugu murgaayey intaasa ugu filanba xaqnimo iyo dhabnimo nabigeena sal اllahu alayhi waaalihi wasalam waay xadiidka saddex kun lix boqol iyo iyo afar iyo labaatanaad sooma mise waa saddex iyo labaatanaad saddex iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa ah qala imam aleyh amat la abarna jacfar mxamed ibn hudayl alkufi wa iqat saaxib xadiid wa axmed ibn yusuf annaysaburi alsdi wa iqat xaafid qala waxa yidhi xadaana caasim ibn yuusuf alyarbuuci wa iqa qala xadaana xasan ibn cayaash alasadi wa saduuq can acmash can ibrahim ibn yaziid anakci can aswad ibn yaziid anakci muqadram iqatu muktiru faqih ibrahim yaziid naqci waa taqan wa iqatu faqihun yursil qaalat waxay tiri can caaishata ummuna caaisha radia allahu taala ardaaha qaalat waxay tir umar caaisha maa taraka kama tegin rasul rasulka sal slm dirhaman shilin fidaa walaa diinaaran shilin muxuu ahaa dahab walaa shaata neef ari ah walaa baciiran riti walaa awsaa nabiga muusan dardaarmin oo wax adduunya kama dardaarmin lam yadkur jacfarun jacfar ma sheegin diinaaran walaa dirhaman qaybtaa dambe oo qaybta hore oo dirhaman walaa diinaaran waxaa sheegay labada nin oo hal soo wada waris waxay ahayn jacfar ibn maxamed ibn hudayl iyo axmed ibn yuusuf axmed ibn yuusuf ayaa sheegay laakiin jacfar kumuusan darin labada waa wa dhibaatana uma keenaysa xadiidka saddex kun lix boqol iyo afar iyo labaatana xadiidka ah qaala alimaam nasaai ala abarna camr cali falas waaiqatun xaafid qaala xadaثna azhar ibnu sacd asamaan waaiqa qaala aba ibnu cawn cabdullahi bn cawn almuzani waaiqatun tabtun faadil can ibrahim zayd anaqaci can aswad ibn zayd anaqaci can caaishat um radia allahu ta adaha qala waxay tir umuna caaisha yaquuluuna waxay leeyihiin dadka ina rasul rasulka sal slm awsaa wuxuu dardaarmay ilaa caliyin radia allahu canhu sayid cali ay wada daarmay oo khilaafo iyo waxbaad u daarmay leeyihiin amaba arrin gooni ad u sheega leeyihiin kow dad saasay leeyihiin laqad dacaa nabiga wuxuu u yeeray sala allahu calayhi waali wasalam bitasti xeero ama saxan yar ayuu nabiga u yeertay in loo keeno markay nafta ka dhacaysa waa liyabuula fiiha inuu ku kaajo nabigeena sal slam uu ku kaadiyo fankhanafat waxaa isku dhacday nafsuhu fankhanasat waxaa isku dhacday oo isku dabagidoontay nafsuhu naftiisa oo naftiya ka dhacday qorti iyo hal mara mota qof markay naf ka dhacda wuu isku dhacayaa wamaa ashcuru mana dareemaya oo anoon dareemaynin oo inay nafta ka dhacdaan dareemaynin unbaa qoortii un dhacday amaba isagoo isku dhacay oy nafta ka dhacday maan arkay failaa man awsaa yuu dardaarma hadduu anaa meesha fadhiye oo muxuu ahaa bayna saxri wa naxri dhabtaydu saa nabiga u saarnay sal slm marka halkaasa nafta ugu dhacday weliba intuu hadlo wuxuu yidhi halii keeno dasti amaba saxan waal yar oo muxuu aan ku kaadiyo halii keeno hadalkaa markuu yidhi intii aan loo keenin amaba intii hawshii lagu jiray ayuu nabigeenna ilahay oofsa subxana wa taala arafiiqa lacla ayuu aaday haddii xaaladda ay noocaata marka sayid cali gormuu dardaarma ilaa mata gormuu dardaarma saasay leedahay wasiyadaas ay diideysaa meeshan waxaa ku jirta arrin mashkilada ah, oo weyn oo tan arrintan umuna caisho ay ka hadlaysa daba taallo maxay tahay niminka la yidhaahdo shiicada ama raafidada ama itnay cashariyada loo yaqaano niminka ayaga ah ayaa waxay aaminsan yihiin in nabigeena salى اllahu alayhi waali wasalam uu khilaafada uu u dardaarmay cali ibn abi aalib radia اlahu ta ada calina kadibna aimadan toban iyo labada imaamo oy sheeganan oo kii u dambeeyey uu meel jaq ayuu galay ay leeyihiin sirdaab ama meel waxaa weeyaan eh, gebi hoostiisuu galay oy sugayaan kun sano ka badan cajala اllaahu bikhuruujihi sheekh saydahan maxay dhahan kada waxaa wy cajala allahu biduhuurihi biquruujiha ilayhi yani hadda soo annaga ma ducaysanayni ya ke mahdigaas waxaa weeyaan maxamed ibn xasan alcaskari ayaa waxay leeyihiin sirdaab u galay dalaq meel la yidhahdo isagoo yar siddeed jir meelahaas uu ku dhintayba dhimashadaas waxay leeyihin sirdaab u galay waa mahdi lmuntadar asaga ficlan ayaga bahdiga ay sheegaan kaas wa maxamed xasan askari marka waxaan kala jeedaa waxay leeyihiin marka dardaarankaas nabigeenna dardaarmay oo muxuu ahaa booskaas iyo mansiladaas cali u dhiibay abubakar wuxuu ahaa mid dhacay cumar sidaas oo kale cumaan sidaas oo kale saxaabadii nabigeena sal slm waxay khiyaano iyo ay ku wada ijmaaceen wahaakada saasay ku gaalaysiina marka saxaabada arrinkaas markii arrin jira ma aha arrinka arrin jira ma ahan marka nimankan shiicada sheeganan maxay yihiin ilaahay qadarkiis mar kasta waxaan dhahaa marko shiicadan ka hadal oo dhowr silsila ka sheegaan isdhaha ilahina ima yasilo khayrnay talayo lacalaha khayr nimanka wax badanna waan ka aqaana aad u badan nimankan shiicada ah intaas waxa ka u keena waxaa weeyaan oo mushkiladda intaan lagu keeni ma taqaana mushkiladda intaan leg wax u keeni waxaa weeyaan nimanka reer fursi oo farisiyiinta ahaa oo dowladoodii la dumiyey oo waxa weeyaan awooddoodii boqortooyada la baabi'iyey oo adduunka ka asubabawa amaba adduunka quwadaha adduunka ugu weyn quwada koobaad ii kan labaad waxay kaheen rumaanka iyo ayaga ay ahaayeen nimanka ayaga ah ayaa muxuu ahaa qorshoodhin iyo dasaa'is iyo makri ay dadkan inay khilaaf ku geliyaan oy diintan ilaahi subxana watacaala ku dumiyaan ay ugu talagaleen asaas u ah shiicada lidaalika xasan iyo xusein yaa fadli badan xasana fadli badan maxay nabigeena sal slm wuxuu yidhi ina bni hada sayid wiilkaygan waa sayid ilaahayna laba fia oo kooxood oo weyn oo muslimiinta ka mid ku islaaxin doona saasuu yidhi xasan xuseynna asna waa fadli badan ya laakiin fadli ahaan iyo da ahaanba yaa weyn xasana weyn laakiin ayaga waxay ka daba oy ka daba dhaceen alxuseyn ibnu cali oo ilaahaynimo gaarsiiyeen ilaahaynimo waad garanaysaan ninka la yidhaha marka xusein maxay u mataqaana islaamihiisa mid ka mid a ayaa waa waxay ahayd farisiyad farisiyad ma garat qabyaalad kama marno marka dan iyo gocosho la goconoo boqortooyo la dumiyey iyo aargudasho kama marno diin xumi kama marno munaafiqnimo kama marno zandaqo kama marno imtixaan badanaa jira niman qaraamito la yadhaha jiray oo labaatan iyo laba sano waxaa weeyaan kacbada intay yimaadeen ka qaateen xajalaswadki labaatan iyo laba sano ku hayeen meeshaan loo yaqaano hadda baxrayn amaba gobolkan sharqiyada loo yaqaano sacuudiga oo ixsaa iyo meeshaan hadda loo qatiif iyo damaam iyo mantiqadaas ayaa balbaxrayn lasku dhihi jir ilaa maca albaxrayntaas ku hayeen labaatan iyo laba sano oo xujaajdi hal qof aanan ka tegin gam ka wada siiyeen oo wax walba fuxshi sameeyeen yacni xaalad adaga ahayd waaas kulli waaa saas u ah niminkan shiicada saas u ah niminka cubaydiyiinta ahayoo laba boqoloo sano kuwa ayaga laba boqoloo sano taqriiban ay muxuua caalam islaami ay lala keedina qaraamitada kuwan kalena waxa way saddex boqoloo sano ku dhawaad kuwaan oo hadda faatimiyada la baxa oo faatima rasuulahan wadnada sheeganaa sheegi laakiin asaas ahaan ma ahan waa nimin baatiniy ah oo qalbiga ka gaalo ah oo wax ka xaaraansanay ayna jirin fawaaxishtoo dhan xalaal u ahayd liwaadka zinada wax walba kuwaan had qaramidado kale saasay ahayd wax walba aday kugu soo dhaca hadda nimankan reer yurub say noqdeen oo kale ahayd nimankan reer yurub meesha hadda ay joogaan soomaadaan arkin kabtaas ayada ama dadka caddaanka macalmaraynkooda kabta ay joogaan wax ka xaaraan ayna jirin halkaas ay gaareen marka nimankaas waxaa saas u ahay shiicada ah marka umuna caisho waxay leedahay waxay leeyihiin sayid caliya loo dardaarmay war naga daaya beenta xageed sayid cali nabig ugu dardaarmay sal alla l slam nabiga dhabtayda ku dhintay xataa aniga haayey ayaan xilliga nafta ay ka waxaan ogeyn oo isagoo nafta ay ka dhacdaan arkay kormuu dardaarmay sayid cali intuu xanuunsanayn muxuu ahaa ayadaaba haysay marka waxaa weeyaan waa turahaadka iyo been abuurada ay nimankan shiicada la yimaadeen waayo xadiidka saddex kun iyo lix boqol iyo شhan iyo labaatanaad waa xadيث صaحيixa qala الimaم النس أخbarnii أحmed بن سulayman الجزري wa ثiqة xاaفظ qala xadثna arim arim muxamed ibn fadl asadusi uh, iqatu tabtayara fii aakhirihi qaala xadaana xamaad ibn zayd bn dirham wa iqatu tabt an ibn cawn cabdillahi bn cawn cawn almuzani wa iqatu habt can ibraahim ibn zayd anakci can aswad ibn zayd anakhaci can caaisha um اlmuminiin radia اlahu ta a qalat waxay umuna caaisha tuufiya rasuula nabiga alayal sl sl slm walaysa cinda codtismaan axadun qof hayrii aniga hayrkaya aniga umbaa la joogmanay nafka dhaciisi qaalat waxay tihi wadaca bidasti saxan yar ayuu u yeertay in uu ku kaajo marka dardaaran meesha ma olin baabu lwasiya biاhulu qofka markii u xanuunsado uu dhimani inuu saddex meelood hal meel xoolihiisa ka dardaarmo inay mashruuc tahay ooy dhib lahayn ayuu baabkan u baab yahay xadii saddex kun lix boqol iyo lix iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nas abarna camr ali falaas camr ibn cuثmaan ibnu saciid alqurayshida waa saduuq qala xadaثna sufyan بn cuyeyna wa iqaة dabt can الzuhri waa imaamkii can caamir ibn sacd ibn abi waqaas radia اllahu taala an arda sacd ibn abi waqaas waa radi allahu ta ada kana waa iqo weeyaan can abihi abihiis oo ah sacd ibn abi waqaas alqurashi zuhri almadani saxaabiga jaliilka ahaa oo tobankii jannada lagu bishaaray ka mid ahaa awalu man ramaa saman fii sabiil lah ahaa nabigeen uu ku fantami jiro abtigay waa kan abtigen la imaad u dhihi jiray qaala wuxuu yidhi sacd maridtu waan xanuunsaday maradan xanuun ayaan xanuunsaday ashfaytu minhu aan geeri u dhowaaday aan ku sakaraaday waad dhihi kartaa ashfaytu minhu aan ku sakaraaday oo geeridii aan sanka saaray weeyaan kow faataanii rasuula nabiga ala sal slm yacuuduni isagoo booqan i booqani waa maka ka xanuunsaday faqultu waxaan ihi rasul rsulka allow ina lii anigu ii sugnaaday maalan xoola kaiiran ee tiro badan xoolo badan ayaan leeyahay taajira ayaan ahay weyaan walaysa maahan yariuni eh, eh, mid dhexlo ila bnatii gabadhayda mooyeen hal gabar ayaan adduunka ka tegi afatasadaqu biuluay maali maalkayga saddex meelood laba meelood ma sadaqaysta qaal laa maya waxaa ka horey kullihi bimaali kullihi ayaa ka horreysa oo loo diiday riwaayo kale noo imaan doonta qultu waxaan idhi faashara faatasadaqu shara nus ma sadaqaysta qaala maya qultu waxaan idhi faulua ul ma sadaqaystaa qaala wuxuu yidhi aulua tasadaq biulu weyaan ulu sadaqayso waulu ulukana kaiiru wax aad u badan inaka adiga an tatruka inaad isaga tagto ood ka dhimata waradataka dadku dhexlaayeen akhniyaa iyagoo hodan ah ayaa khayru lahum u khayr badan min an tatrukum inaad ugu tagto caalatan cayr iyagoo ah yatakafafuuna annaas dadka gacmo horsanayaan saas ayaa iyagu khayr badan ayuu nabig yiri sal slam xadidka saddex kun lix boqol iyo toddoba iyo qaala alimaam nasai alay mt akhbarna camr ibn mansuur النسائي وثقة ثبت وأحمد بن سليمان الرهاوي الرهاوي وثقة حافظ واللفظ لأحمد قال وحين حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين وثيقة ثبت قال حدثنا سفيان الثوري عن سعيد عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وثيقة فاضل عابد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص وثيقة إسنه لبض النبو حرري kala warinayaan sacd bin waqaas ayaa dhalay camir ibn sacd iyo ibraahim ibn sacd mhm, marka caamirka ayaa adeer ah waxaa adeer u yahay eh, sacadku adeer u yahay qaala wuxuu yidhi camir jaani nabiyu nabiga yimi sal slm yqul isagoo yacuuduni isagoo booqani wa ana anna bimakata aan joogo qultu waxaan idhi yaa rasul rasuulka allow uusii bimaali ya ha kaas weyn ha marka caamirka laakiin cafwan cafwan cafwan axsanta a labadii saxaabiya mubasharin biljana isdhex geliyey jazaka allah khayran arrinta sacad ibn ibraahim cabdiraxmaan bin cawf waa ninkan ninkaas waa iqa faadil caabida caamir ibnu sacdina ibn abuqaas weeyaan marka labada saxaabi waxay ka midaysan eh, oo raggan dhalay inay labadaba waxaa weyaan mubashiran biljana yihiin can sacd ibn abuqaas radia allahu ta ada qala uri sacd jaanii nabi nabi abi sal slm yacuudanii isagoo boqori wa ana nabi makata aan joogo qultu waxaan ya rasul rsulka allow uusi bimaali kullihi maalkaygo dhan ayaa dardaarmaya qala wuxuu maya qultu waxaan ihi fashatra waxaan dardaarmaya nus qala wuxuu maya qultu waxaan ihi faulua ulu ayaan dardaarmaya qala wuxuu yihi aulua mxuu ahaa ulu sadqa ulua ulu sadaqaysa wa uluثu ulukana waa badan yahay inaka adiga an tadaca inaad isaga tagto ood ka dhimato waraataka dadku dhexlayan aqniya iyagoo hodan ah oo waxhaystaan ayaa khayrun ka khayr badan ayaga ugu khayr badanta la socya min an tadacahum inaad isaga tagto caalatan ceyr ayagoo yatakafafuuna annaas dadka gacma horsanayaan yatakafafuuna waxay horsanayaan fii aydihim gacmahooda gacmahaysaa u taagayaan waad aragteen wax badan ilahay naga badbaadiy subxana wa tacala xadii saddex kun lix boqol iyo sideed iyo labaatanaad waa saxiixa ah qala imam bna cmr bn cali flas wa iqat xafi qala xadana bd aman mahdi waa imamka qala xadana sufyan athawri can sacd ibn ibrahim ibn cbd raman bn cawf wa iqa iqat faadilu cabid weeyaan can camir bn sacd sacd ibn abi waqaas waa iqa hy can abihi abihi sacd ibn abi waqas qala wuxu sacd kaana nabiyu nabigan waxay sal slm yacuuduhu mid booqda wa huwa isagana bimakata maka u joogo soo ma jeeda waa arkaysaan meeshuu ka xanuunsada waa maka wahuwa sacadna yakrahu wuxuu aad u nacayay an yamuuta biاlardi arlada inuu ku dhinto allatii taas hajara minha uu ka hajiray magaalada maka uu ka hajiray inuu isagoo mxuu ahaa joogay inuu ku dhinta ayuu aad u nacayay oo waxay dhihi jireen saxaabada camalkooda ayaa buri xataa nabigeena sal slm wuu dhibsanayay in saxaabadiisa ay qaar ku dhintaan oo ugu ducoynayay qaarka xataa ku dhintay isagoo weliba u naxa oo u aw kama qaala sala allahu alayh ali waslem kow qaala nabi nabigana wuxu yhi sala allahu alayh ali waslem raxima allahu sacd ibnu cafra ninka sacd ibna cafra la yihahdo allah u naxariista aw yarxam allah allah u naxariisto sacd ibna sacd raxima allah aw yarxam allah sacd ibna cafra sacd ibna cafra meeshaan ma ahan akhyaaray meeshaan waa sacd ibna khawla axaadiistii saxiixeyn ku taalay oo taqaaneen sacd ibna khawla ay caddaynayeen marka lidaalika sacd ibna cafra wahmi wahmi weyaan ismootiin ayaa dhacday sida maxfuudka marka waa sahad sacd saciid mi sacd ibn khawla sacd ibn khawla weyaan waa sacd ibn khawla saa weeyaan raxima allahu sacd ibnu cafra aw yarxam allah sacd ibnu cafra walam yakun lahu waxaad udhahaa nabigeena yartii lahu rasuulu اllaahi salى اllahu alayhi wali waslm an maata bimaka maka ayuu isagoo muhaajir ahaa oo madiine tagay ayuu maka kusoo laabtay maka ayaa marka malakmoodka ku qabsaday ama xaja u yimaado cumraha u yimaado ama dan kale u yimaado marka arrinkaasu nabigeenna ugu danqanay ugu naxaayey walam yakun uma sugnan lahu sacd ibn abi waqaas ila bnatun waaxidatun hal gabar mooyane qaala wuxuu yidhi sacad yaa rasul rasuulka allow uusii bimaali gabadhaas oo caaisha inay tahay u badan tahay bukhaari ayaa mxu ruwaadeeda ragga muxuu ahaa ruwaadda bukhaari axaadiis ka mida ah warisay ay ka mid tahay kow walam yakun lahu labnat waaxidaة qaala wuxuu yidhi sacad yaa rasu rasuulka allow uusii bimaali kulihi maalkayga dhan ayaan dardaarmi qaalu laa maya qultu waxaan idhi nisfa nus aan dardaarmi qaalu laa maya qultu waxaan idhi faulua saddex meelood hal meel aan dardaarma qalu ulua ay tasadaq awsi biulu ulu ulukana kaiir waa fara badan yahay inaka adiga an tadac inaad isaga tagto warasad ku dhexlayn aniya ayagoo hodan oo taajira khayru ka khayr badan min an tadacu inaad isaga tagto caalatan cayr yatakaafafuuna الnaas dadka u gacmo horsanaya maa fii aydiihim waxa gacmada ku jiray nasiya saas ayaa kaaga khayr badan iyo nabigale sala allahu alay waslam ayaa ka khayr badan xadiis saddex kun lix boqol iyo sagaal labaatanaad waa xadiis saxiixa ama xadiis karo buu la yahay akhbaranaa axmed ibn sulayman ruhaawi xadaanaa abu nacaym alfadl ibn dukayn qala xadaana miscar ibnu kudaami hilaali wa iqatun tabtun faadil can sacd ibn ibrahim ibn cabdiraman ibn cawf wa iqatun faadilun caabid qaala xadaanii bacdu aali sacdin sacd ibn waqaas eelkiisa qayb ka mid ah waa raggii haddaan soo marnay oo caamir inuu yahay u badanta qaal wuxuu yidhi marida sacdun sacd ayaa mxu waa mubham meeshaan mubham weyaan marida sacdun ayaa ayaa xanuunsaday fadakhala rasuullah nabiga al ayaa so gala sal slm faqal wuxuu yidhi yaa rasul rasuulka uusii bimaali kullihi ayaan dardaarmi qal wuxu yidhi amaya wasaaqa alxadid xadiidka olan soo marnay ayuu kaxeeyey xadiis saddex kun lix boqol iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qaala imam nas akhbaranii alcabaas ibn cabdilcaظiim alcambari wa iqatu xaafid qala xadaثana cabdkabiir ibn cabdilmajid albصri alxanafi wa iqa qaala xadaثana bukayr ibn mismaar alqurashi wa saduq wa mowlaahum طabcan qaala samictu waxaan ka maqlay caamir ibnu sacd can abihi abi sacd bin waqaas anahu sacd bin waqaas ishtaka inuu ku xanuunsaday bimakata uu ku xanuunsaday fajaءa rasul nabiga all uu yimid sal slm falamaa goorti ra'aahu u arkay sacdun markuu sacd nabiga indhaha saaray bakaa wuu ooyey wuxuu ooyna mataqaana